بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى حكم الله بين آيات أفرتا إيا تضبع إلى آيات اللحدا إيا أفر وسورة الحجوي آيات دي هروحي أهيد afalama siiruu miyaanay soconin fil ardi dhulka oo fatakuuna ay u ahaato lahum iyaga quluubun qalbiyaalo yacqiluuna bihaa ay wax ku fahmaan cibarta jirta iyo waxyaabaha dhacay ay ku fahmaan aw aadaanu dhago ay u sugnaadaan yasmacuuna ay ku maqlaan bihaa waxyaabaha jiriya taariikhda fa inahaa qisada jirtaa waxaa weeye laa taxmal absaaru indhahan daahirka ihi ma daboolmaan oo ma madoobaadaan macnaa hadday madoobaadaan waxba loo noqon maayo wey walaakin tacmal quluubu qalbigaa madoobaada allatii quluubti fi suduuri wayastacjiluunaka way kaa dadejisanayaan bilcadaabi cadaabka oo goormuu dhici bay ku dhihi walan yukhlifa allaahu allana ma guub yeelo wacdahu ballantiisa wa ina yowman maalin oo cinda rabbika rabbigaa agtiisiihi ka alfi sanatin kun sanay lamid tahay oo mimaa kii aad tirsataan idinku waydadejisaneen allahuma in kaana hadan alaq faambir calayna xijaarata min asamaa awitina bicadaabin alimin bayda nadar binu xaari ilaah waxaanu hadduu xaq yahay maxamed uu wato cadaab dusha nagaga soo daadi bay yidhahdeen cadaabkiibayba dadejisanayaan allana ballantiisa kama baxo cadaabka uu ballan qaaday ee mushrikiinta uu ku ridi doono wuu iman doonaa laakiin allah waktigiisa halka maalin ee alla agtiisa ah yaa kun sano oo yani waxba ma raagin wey hal yom bay la tahay wey alla subxaana wataala cindigiisa cadaabkaa laydinka dibdhigaya hal maalinoo lamid ah. cadaabkaa laydinka dibdhigaya markaad dhimataan buu idinku bilaabmay cadaabku marka dibdhiga oo alla dibdhiga idinku raagsiinaysana alla agtiisa wuxuu ka yahay hal maalin inta cadaabka laydinka dibdhiga waa hal maalin oo kale wey markaana ballantiisa kama baxo wuu keeni cadaabkana aad dadejisanaysaan wuu idinku dhici doonaa hasugi waayna waa caqli xumo wey waa inay yidhaaheen bay ahayd ilaahu hadduu xaq yahayna fahamsiin xaqu sidaasuu ahaa wayastacjiluunaka waxay kaa dadejisa bilcadaabi cadaabkii oo ilaahu hadduu waxaanu xaq yahay cadaab nagu rid bay dhihi walan yukhlifa allaahu allana ma gub yeelo oo kama baxo wacdahu ballantiisu way iman cadaabka uu alle ballan qaaday waa tii idiin timaada wa inna yowman maalin oo cinda rabbika rabbigaa agtiisii ka alfi sanatin kun sano oo kale weeye oo mimaa kii tacuduuna aad tigsataana macnaha dibdhigan oo alla dibdhigay hal maalina ma dhannaba dibdhigu dibdhigay kun sano hadduu dibdhigo hal maalina alla agtiisa ka tahay yani uma raagin weye wa kaayin in badan oo min qaryatin magaalo ah yan amlaytu u kaadiyey buuhi lahaa igada oon cadaabkii uga sugoon ka dibdhigay wahiyana daalimatun daalimadaytoo dulmigii ku jirto uma akhadtuhaa waan qabtay wailaya xaggaygu ahaaday almasiiru ahaansho anubaa la iman doona allah wuxuu leeyahay imintee magaalo oon cadaabka ka dibdhiga iyadoo daalimuhu dulmigii gacanta kula jirta aana cadaabkii usoo dadejinin si bal ay u tooba keenaan fursad baa dadka la siinaya markii aan qabtay cadaabkii uu ku dhacayna waxaa weeye maxkamadaydu anubaa la iman doona anubaa la iman in allaha la yumlid aalima nabigaa yidhi ilaahay daalimka wuu sugaa muddu u kaadiya hadduu mar qabto khalaas waa u marka allah subxaanau watacaala sidaasuu leeyahay waxba yeyna cadaab dadejisanayna wuuba iska iman doonaa hasugi waayina wey wakaayin in badan oo min qaryatin magaalo ah yan amlaytu kadib dhigay cadaabkoon u kaadiyey lahaa iyada wahyana daalimatun ay tahay dulmigii faraha kula jirto uma akhadtuhaa waan qabto ciqaabtii baan ku riday wailaya xaggaygu ahaaday almasiiru ahaansho anubaa laga iman doonaa cadaab qoladu adduunka ku dhaco iyo kuwana ku dhicin cid waliba maxkamadaydunba iman doontaa wey qul waxaa tidhaa nabi ilaahi maxamedu yaa ayuha naasu dadkiiow inamaa ana anigu lakum idinka waxaanu ahay nadiirun digniin bixiya mubiinun oo wax caddaynaya oo digniinta caddaynaya cadna isagu waadixoo dan kala wadanin faaladiina kuwa aamanuu mu'minoobay wa camiluu camal fale ashaalaati camal wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo warisqu risqi kariimin oo wanaagsan haddii risqi kariima qur-aanka lagu sheego waa jannada wey allah subxaana wa tacaala dadka waxaad u sheegtaa anigu cadaabka ma hayo ma keeni karo anigu wadiifadaydu waa inaan idiin digo wey oon si fiican idinku digo wadiifadaydu waa intaa cadaabka alla hayo goortuu doonana keeni ma hayo anigu cadaab lima weydiin dambi dhaaf bay leeyihiin iyo risqi kariima waa jannada wey wahiya aljanna camalka saalixa in badan baan baraarujinay waa inaan shirki iyo bidac midna soo gelin camalka saalix kaasaa la yidhaha an yakuuna lilaah waxdah waa in alla dartii loo sameeyo waan yakuuna calaa ariiqati nabiyillaah waa inuu yahay markaasuu camal saalixa noqon hadday bidac soo gasho ama shirki soo galo camal saalixa maaha waa cayoguri wey cayoguriga aja ka baxda xooluhu ma daaqaan allah wuxuu leeyahay qul waxaa tidha yaa yuhanaasu dadkiiow inamaa ana anigu waxaan ahay lakum idinko nadiirun dignin bixiye mubiinun oo cadaynaya waa ismi faacilo min abaana ka mubiinun cadayn sida waxu jiraan buu cadayn mubiinun isaga laftiisu cado aan dan kala wadanin faladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo warisqu risqi kariimun oo wanaagsan waladiina kuwa socow ku dadaalayo u soconaya fii ibdaali aayaatina aayadaha iyaga burintooda mucaajiziina way cajis gelinayaan xaalo ay cajis gelinayaan dadka ay culaysina dib dhigayaan oy leeyihiin war waxba waxaan ha raacin waa mucaajiziina tafsiir kalena way leedahay ulaaika kuwaas asxaabuljaxiimi waa jaxiimada saaxiibkeed saaxiib waxaa laga cabiraa shaygu waxa uu laazimo saaxiib la yahay mucaajiziina laba tafsiir bay leedahay mucaajiziina ay dadka culaysinayaan oo dadka dibridayaanoo culaysinta mataqaan iska joog ay leeyihiin iyo mucaajiziina xaalo ay isleeyihiin alla cajis geliya alla idinma qaban kare oo alla ka baxsada kuwaasi cadaabkaasay leeyihiin waladiina kuwa socow u socday oo ku dadaalay biaayaatina fii ibdaali aayaatina burintooda ku dadaalay mucaajiziina dadka way dib ridayaan way culaysinayaan dadko iska daayay leeyihiin ulaaika kuwa noocaasa asxaabuljaiimi jaiima asxaabteedii wey waa saaxiibkood waxa mulaasimkooda weligaa ka tegin baa saaxiib layidhaah wamaa arsalnaa ma anaan dirin nabiyullaahi maxamedow min qablika adiga hortaa min rasuulin rasuul ma anaan dirin walaa nebiyi nebina ma anaan dirin ilaa oo dirta idaa tamanaa markuu shaydaankaa ku dhex tuuri fii umniyatihi qiraa'adiisa yuu hadal ku dhex tuuri fa yansakhu llaahu alla wuu nasakhi maa yuqi shaydaanu shaydaanku wuxuu soo tuuray uma yuxkumu llaahu alla wuu suga aayaatihi aayadihiisa wallaahu allana caliimu ka ogwayo xakiimun oo falsan aayadda nabiyulaahi maxamed ba yaa wuxuu aqriyey suuratu najmi afara'aytum llaata waalcuza wamanaata ahaalisata alukhraa wuxuu wain shafaacatuna ltujaa shaytaan kusoo dhex tuuray marka dad zandaqo ah oo aan waxba garanayn baa nabiga carabkiisu ku riday nabiga carabkiisu hadalku ku dhacay bay in alqarani tilka alqaraniiqu lculaa waina shafaacatu latuja waxaa yidhi waa nabiga carabkiisa waa beentood qiraa'adii uu nabigu aqriyayey yuu shaydaan dhegta u saaray gaaladii markaasi gaal iyo muslim waa la wada ninkanu ilaahyaheenna weligii wuu caay jiray weligii maantuu khayr ku sheegay way sujuudeen weliid bin muqiro nin culus ahaa xataa ciid intuu saa u qaaday iyo wejiga saaray marka nabiga carabkiisa kuma ridin gaaladii buu maqashay intuu nabiga qiraa'adiisii oo kale intuu sameeyey yuu iyaga dhegta ugu rida laakiin nabiga carabkiisa ma soo marin abadan waxa weeye waa qiso khuraafaada wey taasi oo zandaqadu sameeyeen marka markii waxaa lagu soo riday allah subxaanau wa tacaala ishaacad shaydaanku uu soo tuuray waa la baabiiyo ma hirgelin wixii nabigu aqriyey saxa ahaa unbaa hirgelay wey markaa qoladii xabashi usoo hijrootay yaa waxay maqleen gaaladii way raaceen nabigiibay raaceenoo dad badan baa maka dib ugu noqday waay wamaa arsalnaa ma anaan dirin min qablika hortaa min rasuulin rasuul ma anaan dirin walaa nebiyin ma anaan ilaa oo diraysa idaa tamanaa markuu aqriyayo alqa shaydaanu shaydaankaa ku dhex tuuri fii umniyatii qiraa'adiisu ku dhex tuuriyo qiraa'adii buu hadal shaydaan ku leeyahay buu gaalada maqashiinaya ee nabiga carabkiisa ma soo marin fayasaku llaahu alla wuu baabi'in maa yuqi shaydaanu shaydaanku wuxuu soo tuuray oo waxba hirgeli maayaano meeshaasaa lagaga tegin uma yuxkimu alla wuu sugay aayaatihi aayadihiisa wallaahu alla subxaanahu watacaala caliimu ka og weeye xakiimun oo falsan shay waliba siduu ku habsan yahay u maamula maxaa allah subxaanahu watacaala wixii shaydaanku soo tuuray uu u tirtiray wixii qur-aan ahaana uu u sugay liyajcala inuu yeelo maa yulqi shaydaanu shaydaanku wuxuu soo tuuray fitnatan imtixaan liladiina kuwii la fidnaynaya fii quluubihim qalbigooda maradun jiri ay ku jirto iyo walqaasiyati quluubuhum kuwa qalbiyaalkoodu ay qallalan yihiin waina aalimiina aalimiintuna la fii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihin baciidin oo fog heerkaa markay ay gaadhaan dib usoo noqon maayo ruuxaasi uu fog yahay macneheedu waa sidaa marka liijcala laantaas waxay cileen wuxuu alla qur-aanka u sugay wixii xaq ahaa wixii baadil ahaan u baabi'iyey baadilkaba waxaa meesha keenay kuwa qalbigooda shaki ku jiro munaafiqiinta ah yo kuwa qalbigoodu qalalan yaho gaaladii si ay ugu fidnoobaan oy waxaan inuu nabigu akriyay intay moodaan ay ugu fidnoobaan oy halkaa gaalnimadii hore uga sii socdaan allah subxaanau wa tacaala fitnadana waxay u timid oo shaydaanku usoo tuuray oo alla u baabi'iyey soo tuurida hore shaydaanku soo tuuray liyajcala inuu alla yeelo maa yulqi shaydaanu shaydaanku wuxuu soo tuuray fitnatan fitno oo diintooda laga fidnaynayo liladiina kuwii fii quluubihim qalbigooda maradun jiri iyo shaki ku jiro munaafiqiinta ah iyo walqaasiyati quluubuhum qalbigooda kuwu qalalay waina adaalimiina daalimiintu lafii shiqaaqi khilaaf bay ku sugayen baciidin fog cani ilxaqi ka fog macnaa heerkaa markuu qofku gaadho heerkaa baadilku qalbigiisa uu saldhigtay markuu gaadho inuu soo noqdaa way adag tahay iyo walyaclama aladiina kuwii inay ogaadaan uutul cilma cilmiga la siiyey annahu qur-aanku xaq inuu yahay oo min rabbika ka ahaaday oo fa yuminuu bihi ay rumeeyaan oo fa ay u khushuucdeen lahu alleh quluubuhum qalbiyaalkooda u khushuucaan alleh wain allaha allana lahaadi ladiina kuwii ka hanuuniyo weeye aamanuu muminoobay ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan weliyaclamadu waxay ku cadfan tahay liyajcala wixii baadilka ah meesha loo keenay oo dabadeedna loo baabi'iyey oo xaqii loo sugay in wixii shaydaanku soo tuuray dalka qalbigoodu buka ay fidna u noqdaan wixii xaqa ahaana ehlu cilmigu ay gartaan wey waa intaa labada cilo waliyaclama aladiina kuwii inay ogaadaan uutul cilmi cilmiga la siiyey anahu qur-aanku alxaqu inuu yahay sidaasaa qur loo soo min rabbi kaga ahaaday wuxuu qur-aanku alla u sugay inay dadka cilmiga leh caqliga leh ogaadaan inuu alla xaggiisa ka yimid oo fa bihi ay rumeeyaan oo fatukhbita ay khushuucdo lahu alle u khushuucdo quluubuhum qalbiyaalkooda wain allaha allana subxaanahu watacaala lahaadi ladiina kuwii ka hanuuniye weeye aamanuu muminoobay ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan qofku markuu xaqdoon yahay ilaah baa wadada xaqa ku rid qofkuu baadildoon markuu yahayna xagga shaydaanka unbuu useekici dhinaca unbuu u leexan allah subxaanau watacaala ballan wuxuu qaaday qofku markuu qalbi furan yaho xaqdoon yahay ilaah wuu sii hanuunay waa kii nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaqaana qofkii ku camal fala wuxuuna aqoonin cilmigeedaa fura wadada xaqa markaa taagan tahay marna ba lumi maysa ilahay baa kuu futiyo qalbigaaga fasixi waayo walaa yazaalu kama zuulaan aladiina kuwii kafaruu gaalooba fii miryatin shaki minhu qur-aanka ay ka shakisan yihiin weligood qur-aanka unbay ka shakisan yihiin xataa taatiyahum saacatu ilaa saacaddu u timaado baktatan si kada ahoo lama filaana ah. ow yaatiyahum uu yimaado cadaabu yowmin yom cadaabkii yomkaasoo caqiimin ma dhalaysaho maalin ka dambaysaa jirin waxabeenoo ka dambeeya waxmaalinoo ka dambeeya ma jirto ruuxa qiyaamadiisu waxay bilaaban iyo saacadiisu markuu dhintay bilaaban intay nool yihiin hadday xaqa arki waayaan shaki bay ku sugan yihiin ilaa qiyaamaha sidaa unbay ahaanayaan wey qiyaamahana waxaa laga bilaabay dhimashada ilaa maalinta u dambaysa la gaadho wey walaa yazaalu kama zuulaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay fii miryatin shaki minhu qur-aanka ay ka shakisan yihiin dad qur-aanka ka shakisan xataa taatiyahum saacatu ilaa saacaddu ay u timaado baktatan si kada ah oo yaatiyahum uu yimaado cadaabu yawmin maalin cadaabkeed caqiimin oo madhalaysa hadda dadka qur-aanka ka shakisan ee qur-aanka diidan ee inala jooga waa dadka shiicada ah qur-aanka ma rumaysna aalubeytkiibay ku been abuurteen waxaan aalubeytku dhihin aalubeytku waxay ahaayeen dadka xaqiiqada ku taagan ee nabiyulaahi maxamed qaraabadiisii ah ee fiican bay ahaayeen waxayna aalubeytku samaynin bay sameeyeen ninkii u horeeyey shiicada cabdullaahi binu sabi nin wuxuu ahaa yahuudu dhashoo yemani ah ayuu ahaa islaamnimu waan qaata yidhi markaasu wuxuu dadka ku yidhi cali binu abi aalib baa lahaa nabinimada oo meliku jibriil baa khayaanayo nabiga iyo cali baa isu ekaa marka meliku jibriil baa karagaran waayey bui nabiguna afartan jir buu ahay siduu ukala garan waaye nabi gurigiisuu ku noolaa markii taa uu dadgeliyey buu yidhi cali binu abidaalib ilaahay baa ku dhex jira buu yidhi haddana markii dambu yidhi waaba ilaahba cali binu abidaalib markuu ka war intuu soo ururiyey yuu dab ku goray ninkiibaa baadiye tegey baadiyu ka he masar markii dambe tegey shiicada ninkii horeeye bilaabay aalubeytku sidaa ugu been abuurtay u waa dadka aan rumaysanayn weligood shakiga ku jira almulku mulkigu yowmaidin maalintaa lilaahi allu u sugnaaday maalintaa qiyaamaha la joogo maamulka allah leh adduunka dad fara badanoo wax sheegan baa jiro anigaa waxan iyo anigaa waxan leh maalintaa cid aan alla ahaynoo wax sheegan karto anaa wax la dhihi kartaay ma jirto yaxkumu wuu kala xukumi allah baynahum dadka dhexdooda maalintaasu kala xukumi waa hanjabaad weyn waa degniin weyn oo laina siiye wey maalintaa alla wax waxla leh iyo wax la maamulaa midna ma jiro maantaasu kala xukumi waxaad alla hortiisa la tegi xukamada aada la tegi adigaa garan faladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan fii jannaati naciimi nicmooyinka jannadooda ay ku sugan yihiin waladiina kuwa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey fa ulaaika kuwa lahum waxaa usugnaaday cadaab muhiinu dulleeya maxkamadii wataa marka midkaa la tigaada gara qof walowba digniin cad baa lina siiyey qiyaamaha markaad alla hor tagto camal saalix iyo iimaan markaad la hortagto tagto barwaaqadaasaad leedahay gaalnimo iyo shirki markii lala hortagana cadaabkaasaa la leeyahay waa digniin cadoo lina siiye waay almulku mulkigu tasarufka iyo lahaanshuhu yowmaydin maalintaa lilaahi alluu u cid wax sheegani ma jirto waxaan anigaala dheh adduunka waxaan anaale way badan tahay yaxkumu wuu kala xukumi baynahum dadka dhexdooda muxuu ku kala xukumay faaladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale saaliaati caamil wanaagsan fii jannaati naciimi nicmada jannadeeday ku sugan yihiin jannooyinkaasi waxay yihiin waxaan ilo arag dhagu maqal qalbina kusoo dhicin bu all udiga acad allaahu lilmuminiina fi ljannati maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khadara calaa qalbi bashar waladiina kuwa wakadabuu beeniyey biaayaatina ayadaha iyaga beeniyey fa ulaaika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab muhiinun dulleeya qur-aanka aynu ka amar qaadanno insha allah gaalnimadu waxay tahayna aynu baranno waladiina kuwa haajaruu hijrooday fii sabiililaahi alla dartii u hijrooday oo wadankoodii iyo dadkoodii ka tegey iyagoo diintooda la caranaya uma qutiluu la laayey aw maatuu ama dhintay oo iskoodu dhintay layarzuqanahum allaahu alla wuxuu ku arsaaqi risqan risq xasanan oo wanaagsan wain allaha allana lahuwa alle khayrurai waxa wax arsaaqo oo dhan allah baa ka sarreey oo ka qayb badan kuwa hijrooday oo dalkoodii hooye ka hijrooday oo diintooda la cararay oo dabadeedna la laayo jihaad ku dhintay iyo kuwa iskoodu dhintay iyagoo muhaajiriina aan la laynina iskoodu dhintay fii sabiilillaahi bay kulligood ku sugan yihiin allah risqigooda wuu u furi waay marka culimmadu waxay leeyihiin siday labadan isku mid u noqon karaan qof la dilay iyo qofaan la dilin labadoodu isku niyay ahaayeen muhaajiriin bay ahaayeen mid walba wadkii goonibu u helay fudaala binu cubayd saxaabigii reer ansaareed yaa isagoo duulimaad lagu jiro yaa laba shahiid oo midna manjaniiqi ku dhacdoo dhintay midna uu iskii u dhintay yuu kii iskii u dhintay buu tegey qabrigiisii markaasaa la yidhi war kii shahiidkaa qabrigiisa maa tegtay intaa kaa tegayso waa isku mid buui labadood risqigana waxay ka bilaabi shuhadadu markay dhintaan risqigoodii wuu soconaya walaa taqulu liman yuqtalu fii sabiili amwaat bal axyaa qof dhintay oo sabiililaahi ku dhintay wuu dhintay hadhihina wuu nool yahay marka allah subxaanau watacaala xadiid saxiixa ah. allah maxaad rabtaan buu dhihi maxaan isiiya ya allah dib noo celi bay dib noo celi si aan mar kale usoo dhimano naf dhimatay inayna noqonaynin baan xukumay wax kala sheega ilaa fariin naga gaadhsii dadkayagii inaan waxaan helay fariin naga gaadhsii nabilahi maxamed fariintii loo soo dhigay walaa taqul liman yaqtufis amwaat wataa fariintii waay waladiina kuwa haajaruu hijrooday fii sabiililaahi alla dartii u hijrooday oo diintooda la cararay uma qutuluu la laayey aw maatuu iskoodu dhintay iyagoo muhaajiriina layarzuqanahum allahu alla wuu arsaaqi risqa risqa xasana wanaagsan oo markay dhintaan baaba la arsaaqiba oo ka guy mahayo risqigooda wain allaha allana lahuwa alla khayru raasiqiina kuwa arsaaqo oo dhan buu ka sareeya layudkhilanahum kuwa muhaajiriinta alla wuu gelin mudkhalan makaanu gelin yardownahu ay raado ka yihiinoo waa jannada wain allaha allana la caliimun ka og waya xaliimun oo jannada markii la geliyo alla raalli bay ka noqonayaan jannadan la geeyey ee qiimaha badan raalli bay ka yihiin meel kale in loogu bedelo laa yabquuna anha xiwala meel kale inay uga wareegaan ma rabaan aada bay raalli uga yihiin meesha alla dadka shuhadada a ah meeshaasu gelinaya marka shuhadada waxaa ka mid a ah, dadka iyagoo daalibucilmi a ah dhintay waa shuhada wey waa dad shuhada wey daalibucilmi waxaa wey meelto kama joogo marka waa shahiidulaakhira ee shahiidudunya ma aha oo xukumkii shahiidka adduunka la marin maayo laakiin waa shahiidulaakhira wey layudkhilanahum allah kuwaa mujaahidiintaa ah wuxuu gelin mudkana makaanu gal yardownahu ay raalli ka yihiin wain allaha allana lacaliimu ka og weeye xaliimun oo falsan daalika amrullaahi daalik amarkii alla horta waa sida waman caaqaba qofkii ciqaaba oo dhib u geysta bimili maa cuqiba bihi wixii isaga loo lagu ciqaabay uma buqiya haddana la dulmiyo caleyhi dushiisa layansuranahu allah alla u gargaari in allaha allana lacafuunka cafiyo weeye kafuurun oo dhaafa aayaddu waxay tilmaamaysay qolo muslimiin ahoo sariye ah ama col gaado ah yaa qolo gaaliihii u timid waana muxaram aakhirkeeda bisha muxaram dhowrka helbeenee u dambeeya marka dee bisha muxaram in la dagaalana xaaraan bay ahayd markaasay gaaladiibaa waxay is yidhaahdeen nimankanu bishan ma dagaalamaan aynu weerar ku qaadno markaasay marka isku soo baxeen bay ahbiyeeno yidhah warnaga joog way diideen markaasay dagaal intay ku qaadeen bay ka adkaadeen qoladii gaalada ahayd markaasay waxoogay cuqdad baa gashayo warde bil xurma laynu dagaalatano xaaladu siday noqon markaasaa la wixii laidin geystay oo haddaad u geysataan wax dhiba male haddii dib damba laydinku soo noqdana dhagaha ka garaaca laleeyahy mar damba haddii laydinku soo noqdo haws hudhinaa laleeyahay ayadu saasay sheegaysa dalika almru daalika xaaladu waa sidaa waman caaqaba qofkii waxyeelo geysto ciqaaba bimil maa shay maalkii cuuqiba bihi loogu ciqaabay ciqaab waxaa loogu bixiyey labada ficil baa isku mid a ha kala duwanaadaan oo midna aargudad ha ahaado midna gardarra ha ahaade labadii ficil de waa isku mid mid wali waa dhib muuqda qofkii ciqaaba bimili maa cuuqiba bihi wixii isaga lagu ciqaabay oo kale o uma buqiya la dulmiyo caleyhi dushiisa mar labaad la dulmiyo layansurannahu allah alla u gargaari in allaha alla lacafuunka dhaafo way afuuruna dhaafa daalika arintaa maxaa ugu wacan oo ilaahay muminiinta ugu gargaari biana allaha alla qudradiisa yuuliju leyla habeenkuu dhexgeliyaa fi nahaari maalinta wayuuliju nahaara maalintana wuxuu dhexgeliyaa fi leyli habeenka waana allaha allana samiicun ka maqan way basiirun oo arka xaaladda qofka muminiinta loogu gargaarayo ilaaha qudradiisu ay tahay habeenkii maalinta isdhexgeliyey waa ilaaha allah u gargaaraya marka habeen mugaalintu way isdhex galaan waxaa ugu dhow qayb habeenka kamida maalinta lagu dari qayb maalinta kamidana marbaa habeenka lagu dari jilaalkii oo kale habeenkaa dheer xagaagii oo kalena maalintaa dheer waa sidaasay kale yihiin uu isdhexgelin alla subxaanau watacaala markay isbedelayaana dareemi maysid saad u leedahay qoraxdii miyay dhacday maqribkii kuu geli markay isbedelayaan dareemi maysid waa yaa muminiinta u gargaaraya wuu ku filan yahay allah subxaana wa tacaala daalika gargaarkaasi oo loo gargaari muminiinta biana allaha allah qudradiisu taam tahay baa laga wadaa yuuliju leyla habeenka dhexgeliya fi nahaari maalinta wayuuliju nahaara maalintana dhexgeliya fi leyla habeenka oo jilaalkii marka la joogo habeenkaa dheer xagaagiina waxaa dheer maalinta waana allaha allana samiicu ka maqla basiiran oo arka allahaasay muminiintu ku dalika allaha samiic ee basiirka habeenka maalinta isdhexgeliyaay biana allaha alle huwa alxaqu isaga xaqa allah xaqa hoos sugan wa anamaa yadcuuna waxay caabudayaan oo min duunihi alla keyrkiin huwa albaadilu baadil weye wa ana allaha allana subxaanahu wa tacaala huwa alcaliyu ka sarreeyo weye alkabiiru oo cadamada lahoo weyn allaha subxaanahu wa tacaala muminiinta u gargaari ee xaqa sidan inoogu sheegayahay waxaan ku garanaynaa alla qudradiisa markaynu ogaano inuu xaq yahay waxaan ay caabudayaanna waa baatil maxaa yeelay asmaada ilaahay alcaliyulkabiir baa ka mid a iyagoo asmaaday leeyihiin waa maxay waa qori waa geel waa bani aadam asmaadooda iyagu waa waxa alla asmaadiisa waxaa ka mid a samiicun basiirun alcaliyulkabiir asmaada allay ka mid tahay asmaadaa allaynu alla ku garanayna ku caabudayna asmaadiisa tafakaruu fi lkhalqi laa fi lkhaaliq nabigaa yidhi khaaliq ha ka fikirino ilaahay miyuu weyn yahay miyuu dheeryahay sida muctasiladoo kale ha ka fikirina laakiin khalqiga iyo qudradiisa iyo waxaan ka fikira iyo asmaadiisa ka fikira waay alam tara ma ogaatay oo ma ka war heshay an allaha alle anzala inuu ka dejiyey min asamaai samada ka dhimriyo weeye oo dadka u tura khabiirun oo ah alla qudradiisii baa lainoo soo bandhigay dhulkii qalalaayo haamidka ahaa ee nabaad lahayn ee qalalaa markuu maanta roobku helo fa tusbixu alardu carabiyada fada waxaa leeha tacqiib markaa culimada qaarkeed waxay leeyihiin markii roobku daaba markaaba nabaadku soo bixi maayo markaaba inagu inoo soo baxa wax maxaan sugi la markaad baadiyaha joogto dhulka markuu helo roobku arooti maxaashigu wa l cagaar yaryaro soo bad arootiiba arkay gaar ahaan meelaha ciidda ahoo kale in anagu joogi jiray markaa fatufadu waa tacqiib baa la yidhaha way labada shay ee fada laisugu cadfaayo way isla cilmiyaan mar alla markuu roobku doo dhulkii waa cagaaraanaya laakiin culimo badanoo dee gobolada carabta joogta isa malaha gobolkoodu durba ma soo saaro alamtare ma ogaatay cilmi ahaan ana allaha alle anzala inuu dejiyo min asamaai samada xaggeeda maaan biyo oo fa tusbixu ardu ardadu ay ahaan mukhdaratan tii cagaaran islamarkaaba ardadii qalalayd ee wax nabaada lahayn ee abaarta ahayd roobku markuu sidaa ugu doo horey ka cagaaraan in allaha alla ladiifu ka dhimriye wey dhimrinta mataqaan wuu u turaa dadka khabiirun oo xoggaala lahu alle waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa filardi lahu samadii ardooda waxa ku sugan oo dhan allah iskale cid sheegan kartaana ma jirto lahu alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi ardooda waxa ku sugan wain allaha allana subxaanahu watacaala lahuwa alle alaniyu ka hodankaa weeye oon cidna u baahnayn oo loo baahan yahay alxamiidu oo mahadsan calaa kulli afcaalihi oo dhan buu ku mahadsan yahay alla subxaana watacaala asmaa fara badan oo alla leeyahay yaalla ina soo hordhigay asmaada waa inaan caqiideyno oo aynu ku dhaqanno caqiidada aynu asmaada caqiideynayno laakiin sida muctasilada alla ma weyna ma dheera ma gaabna saa looma baahna way wallah subxana wa taala